bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin huma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa saxaabatihi ajmaciin faxadatanii jamcu min ashuyuuqi aakhiruhum sheikhuna sheekh ismail bn cbdillahi gafara allahu lana walahu jamiica biisnaadi kuli minhum ila sunan cayna can cmr bn can abi qaabuusa mawla cabdillahi bn camr lcaas can cabdillahi bn camr lcaasi radia allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wa wasalam alraaximuun yarxamuhum araxmaan irxamuu man fi lardi yarxamkum isama wmin daraa'iq raxmat raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqra'i usul lmutuun khasatan usul xadiid almustafa warasuul mujtabaa sala allahu alayh wala alihi wصaxaabatihi ajmaciin liyafuuzu bisacaati alcajl ajl fahada huwa almajlis saadis cashar min majalisi iqra'i wa sharxi kitaabi sunan annasa'i fi masaa'i ywm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 inuu ahriyay ayuu baabkan u baabi weeyaan alimaam anasai aleyh raxmat ullah xadiid ayuu keeni doonaa laba xadiida labada xadiidna waa laba xadiid oo daciif ah mas'aladan waa masale khilaafi ah oo u baahan in la dul istaago laakiin insha allahu tacala markaan labada xadiis dul marno ayaan dul istaagi doonaa khilaafka ku jira iyo meesha uu ku biyashubana biidn ilbari tabaaraka wa tacaala xadiidka laba boqol iyo shan iyo lixdanaad waa xadiis daciifa ah. qaala imaam anasai aleyh raxmat ullah akhbarna cali ibni xujr cali ibn xujr almarwasi waa xaafid qala wuxuu yidhi anba'ana ismaaciil ibn ibraahim ibn culaya weeyaan waa thabt can shucb ibn xajaaj waa alimaam alxuja oo la yaqaano can camr ibni mura camr ibni mura ninka la yidhahdo waa caabid laakiin tadliis ayuu marar qaar ku dhici jiray eh, irjaana waa lagu yaro sheegay oo murji'inimona waa lagu yaro sheegay laakiin xerowgiisa alimaam shucba ayaa wuxuu leeyahay ibnu mura oo salaad ku jira weligay maan arkin ilaa haddii aan arko waxaan umaley umalaynaya ama aan u malayaa mar kasta in ilaahay subxaana wa tacaala isagoonan ka ajiibin uusan salaamo noqsanaynin laa yanfatil inuu salaada ka noqonaynin uu salaada uusan ka salaamo noqsanaynin uusan ka kasoo jeesanaynin ilaa ilaahay subxaana watacaala uu ka ajiibo ducadiisa iyo allabaryigiisa iyo sidoo kale salaadiisii laga aqbalo weeyaan maxaa yeele min katrati sujuudihi wa katrat inaabatihi wa katrati ducaa'ihi wa katrat tadarucihi sida xaaladiisa ay ahayd markuu salaada tukana ayuu ku arkay marka wuxuu leeyahay markii salaad aad galo ninkan oonan salaada laga aqbalin kasoo noqona meesha ama ducada allabaryada u barya isagoon laga aqbalin la kasoo noqona weliga isma dhihin ayuu yidhi calayhim raxmat ullahi jamiican labadii way dhinteen allah naxariisto an cabdillahi bni salimata waxaa laga wariyay almuraadi cabdullahi bni salimata almuraadi waa saduuqun tagayara xifduhu fi akhirihi markii dambe u weynaaday xifdigiisa wuu istawmar lidalika xadiidkan cilada ku imaan doonta haddaan sheegi doona insha allahu tacala isagaa sabab u ah markii u weynaaday oo xifdigiisa uu tagayur ku dhacay ayuu wariyey qaala wuxuu yidhi ataytu caliyan sayid cali aan u imaaday sala allah alay slam sayid cali baan u imaaday radi allahu ta an ataytu caliyan sayid cali ayaan u imaaday radia allahu ta an arda ana aniga warajulaan laba nin baa u nimid laba nin iyo aniga ayaa u nimid cabdullahi bn salima ayaa dhihi fa qaala wuxuu yidhi eh, sayd cali kaana rasul rasulka ala sal slam yakruju mid kasoo baxa min alkhalaa'i masqushi ayuu kasoo bixi jiray oo fa yaqra'u lqur'aana qur'aanka ayuu akrin jiray waya'kulu macana laxm hilibna lala cuni jir nabigana sala allahu alayh wali wasalam walam yakun ma yaxjubuhu mid uu ka xijaaba ama u diida can alqur'aani qur'aanka akrintiisa shayin waxna laysa aljanaaba laysa bacdu alxadai aljanaabata waxa weeyaan ma ahaanin waxyaabaha ka xijaaba oo waxa weeyaan eh, xadadka kala janaabada kamid ma ahan weyaan yani janaabada intaanan ka ahayn laysa bacdu lxadati ljanaaba janaabada kamid maahan xadadkan caadiga oo muxuu ahaa qofka inuu weysada ay ka burto ama masquul u ama kaajo iyo wax lamidka ma ahan lakin janaabada iyada u diidi jirtay saas ayuu kala jeedaa weyaan qaala wuxuu yihi sayd cali kaana rasul rasulka wuxuu ahay sal l slam yakruj min alkhalaai masqushi mid kasoo baxa oo fa yaqra'u lqur'aana qur-aanka ayuu aqrin jiray wayakulu macana lam hilibka waana la cuni jir nabigeena sal slam oo qabays uma baahan jirin walam yakun man yaxjubuhu mid uu ka reebay can qur'aani qur'aanka shayan waxna laysa aljanaaba laakiin janaabada kuwa aan wax ka reebaynin kuma jirta ay ka reebi jirta weeyaan waayahay xadiidkaas marka waa daciif wuxuu daciif ku noqday ninka la yihahda cabdillahi bni salima markii dambe u weynaaday tagayara xifduhu xifdigiisa ayaa marka isbedelay marka wahmi badan iyo hawlo badan ayaa ku dhaceen sida awgeed xadiidka marka warinta u wariyey waxaad wariyey isagoo muxuu ahaa xifdigiisa uu isbedelay sida awgeed saas ayaa culimada ku daciifiyeen xadiidka dambana waa lamid isna xadidka laba kun laba boqol laba kun laba boqol iyo lix iyo lixdan laba boqol iyo lixdan iyo lix qaala wuxuu yihi imam nasaa wa xadid daciif ahbarna moxamed ibnu axmed ibn yuusuf asaydalani wa hiqat xaafid alraqiy weyaan alraqiy qala wuxuu yihi xadathana ciisa ibn abi isxaaq isamici weyaan hiqat tabt ciisa ibn yunis ibn abi isxaaq sabici wa qaala wuxuu yihi xadathana acmash sulayman ibn mihran sulayman ibn mihran waa ninka a taqaaneen oo asna hiqada ahaa an camr ibn mura camr ibn mura hadda ayaan soo marnay waa ninka thiqatun cabid ahaa tadliis ayuu muxuu ahaa ku dhici jiray irja ayaa lagu sheegay xirowgii xerowgiisina aad bu u amaanay an cabdillahi bni salima cabdillahi bni salima an cali wuxuu ka wariyay radi allahu ta arda qala wuxu yhi sayd cali kaana wuxuu ahaaday rasul rasul ka sal slam yaqra'u lqur'aana qur'aanka mid akriya calaa kulli xaalin xaalad kasta uu kusugan yahay laysa aljanaaba janaabadaba laakiin ma ahanin oo marka xilliga janaabada u qaba nabigeena sal ly slam xilliyada u akrina kamid ma ahayn weeyaan xadiidka labada xadiid marka waa isku macna ninka wariyey oo lagu ciladayna waa cabdullahi ibnu salima markuu weynaaday ayuu muxuuha tagayara xifduhu xadiidkan marka hawlo badan ayaa isdhex tan koobaad axaadiista kusoo aroortay nahyiga in janaabada qofka markay ku dhacda uu muxuu ahaa uusan qur-aanka akrinin sida axaadiista ku taalo ibn maajaha tirmidiga abu dawuudka daara qutni dhammaantood waa daciif axaadiis daciif weyaan laa taqumu caleyhi alxuja wax xujuhu ku qumi haba yaraate lama arko weyaan lakin waxaa jira xadiid mawquuf calaa caliyin radi allahu ta an arda cinda alxaafid ahy xadiidkaas mawquufka ah oo sayid cali mawquuf ku ah wuxuu leeyay iqra'u lqur'aana iqra'u lqur'aana aw iqra'i lqur'aana maa lam yusib axadukum janaaba fain asaabathu falaa walaa xarfa qur-aanka ilaahay mar kasta akriyo iqra'u lqur'aana qur-aanka akriya maa lam yusib axadukum janaaba midkiin haddii janaaba ayna ku dhicin fain asaabathu janaaba haddii ay ku dhacda falaa maya waxba ma akrinayo walaw xarfan xarafna ma akrinayo weeyaan marka alxaafid ibn xajar wuxuu leeyahay xadiidkan mawquufka calaa caliyin wuxuu xoojinaa xadiiskii cabdillaahi ibnu salima iyuu xoojina ayuu leeyahay laakiin cid ku raacday inay xadiiska xadiiska u xoojina lama arka weyaan culimada marka masaladan aad bay iskugu qabteen qofka xaydka haweeneyd xaydka qabto iyo qofka janaabada ay ku dhacday ama rag ha noqde ama dumar ha noqdeen qur-aanka ma akrina mise ma akrinayo alimaam nawowi caleyh raxmat ullah fi lmajmuc wuxuu leeyahay madhabtanaga waxaa xaaraan ah qofka janaabada qabo ama xaydka qabo qofka ragga aho amaba dumarka janaabada qabo ama qofka haweeneydu xaydka qabto inay qur-aanka akriyaan wax qira la yidhaahdo ama wax badan ha noqdayna ama wax yar ha noqdayna weeyaan xataa aayad nuskeed lama ogola ayuu leeyahay culimada qaarna waxay qabaan adkaartoo kale macawadateynka iyo aayaatalkursiga iyo awaakir suurata albaqara iyo waxyaabahaas lagu xirsi xirto inay haweeneyd akrin karta ay qabaan culimada qaarna waxay qabaan haba yaaraata wax dhib inay lahayn maadaama axaadiista eh, kusoo aroortay o dhan ay wada daciif tahay waxa weeyaan waxa ay leeyihiin eh, ma dhib ma lahan qofka janaabada qaba qofka xaydka qaba inuu akriyo laakiin xadiid waxaa soo arooray saxiixa oo cinda alimaam abi daawuud nabigeenu leh sala allahu alay slam inii karihtu an adkura allaha ilaa calaa duhrin aniga waxaan karahay soo nacay inaan alla xuso subxaana wa tacaala ilaa anoo daahir ah saas weeyaan nabigeena sala allahu alay w waa la salaamay muusan salaamin markaasuu doof intuu dhah uu gabagabaystay markuu gabagabaystay kadib ayuu salaamta radiyey marka hadduu nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam uu diiday inuu wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatu dikri ah uu waxaa weeyaan duhri la-aan darteed iyo isagoo muxuu ah janaabo qaba kacarar u kacarra uu nabigeena u diiday waxay marka leeyihiin eh, ragga qaba inaan qur'aan aan akrin karin qur-aankan ilahina waa min baabi awlaa qur-aanka ilahina waa min baabi awlaa lakin masalada waa masale khilaafi ah oo kolley waxaa haboon qofka dhanka ixtiyaadka iyo inuu muxuu ahaa banaanka maro oo waxa weeyaan naftiisa wixii nahyi ah uu ka ilaaliyo ayaa haboon walcilmu cindalla lakin masalada waa masale khilaafi ah oo culimada ay isku jijiideen weeyaan asalaf walkhalaf waayahay yahay mahay baabu mumasat ljunub baabu mumaasat ljunub qofka janaabada qaba in la taabto taabashadiisa yuu baabkan u baab yahay qofka hadduu janaabo qaba ma la taaban karaa hawa la taaban karaa janaabadana najaasa ma ahan qofka muminkaana si kasto xataa jirkiisa ay wax ugu halaabaan ma najaasooba baabu mumaasat aljunubi qofka janaabada qaba taabashada la taabto iyo mujaalasatihi in lala fariisto inay dhib lahayn ayuu baabkan u baab xadiidka laba boqol iyo todoba iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasai aleyh raxmat ullah akhbarna isxaq ibn ibrahim wa hiqat xuja alxandali ibn rahwey weeyaan anba'ana jariir ibn cabdixamid adabbi hiqat habt can shaybani sulayman ibn abi sulayman sulayman ibn abi sulayman alkufi weeyaan ashaybani mawlaahum waa hiqa can abi burdata ibn abi musa alashcari camir ayaa la yidhaha waa hiqa can xudayfa ibn lyaman saaxib sir rasuli lah sal allahu alay waslam radi allahu ta an arda wuxuu yidhi kaana rasul rasulka wuxuu sal sm ida laqiya rajula nin hadduu la kulmo oo min asxaabi asxaabtiis ka mid a ah, maasaxahu nabiga wuu taaban jiray waa istaaban jireen wadaca lahu nabiguna uu ducon jiray ninkan marka saxaabiga taabashada uu taabana nabiga sal alla ly slam tabarukan nabiga ayuu barakaysana sala allahu alayhi waali wasalam waana waxyaabaha nabigeena goonidu ku calayhi salaatu wasalaam tan labaadna nabigeena sala allahu alay slam wuxuu taabanayaa talatufan wa ducaa'an lahu inuu muxuu ahaa u dhimriye iyo inuu waxa weeyaan unsi iyo inuu dareema inuu eh, dugsado iyo oo nabigeena saxaabada dugsada ila abood ayuu ahaa sala allahu alayhi waali wasalam waana u ducon jir nabigeena sala allahu alay wasalam barakadiisina ay gaartana wuu rabay qaala wuxuu yidhi ninka la yihahdo xudayfa kaana rasuulka wuxu sal sl idaa laqiya haduu la kulma an rajula nin oo min asxaabi asxaabtiis ka mid a maasaxahu wuu taaban jiray ama waa istaaban jireen wadaca lahu u ducon jir sal allahu alay waslam qala wuxuu yihi fara'aytuhu waxaan arkay yowman maalin bukratan xilli aroor ayaa nabiga arkay sal allahu alay slam faxidtu canhu waan u gambiyey in tacbiir yani waan ka leexday weyaan jidkii markaan indhaha bud ku siiyey ayaan dhinac ugu leexday uma ataytuhu waan u imid nabiga sal slam xiina irtafaca nahaar maalintii markay kor u kacday oo barqin kala gaaray aan u imid faqala wuxuu yidhi inii aniga nabigeena dhihi sal slam inii aniga ra'aytuka waan ku arkay saaki oo faxidta canii waad ii gambisay ama waad iga leexatay faqultu waxaan idhi inii ani kuntu waxaan ahay junuuban mid janaabo qada fakhashiitu waxaan ka baqay an tamasanii inaad itaabata nabi alla ayaan ka baqay saas ayuu yidhi weyaan marka anoon nadiif ahayn daahir ahayn inaad itaabataan nacay weeyaan fa qaala rasul lah uri sl slm ina almuslima qofka muslimka laa yanjusu ma nijaasooba saasuu nabigeenu yihi sala allahu alayhi waali wasalam waa xadiidka laba boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qala imam nasai aleyh raxmatullah akhbarna isxaaq ibn mansuur ayaa noo warramay alkawsaj almarwazi weeyaan hiqatun thabt qala wuxuu yihi akhbarna yaxya ibnu saciid alqaطaan hiqatun thabtun xuja qala xadathana miscar ibnu kudaam weeyaan hiqatun thabtun faadil qaala wuxuu yidhi miscar xadathanii wasil wasil ayaa ii warramay alasad ilkuufi weeyaan wasil ibnu xibaan alaxdab ayaa la yihahdaa alaxdab ayaa la yihahdaa alasadi alkuufi wa hiqatun thabt can abi wa'il shaqiiq ibnu salama hiqatun mukhadram weeyaan ana nabiya nabigeena sala allahu alayhi wa alihi wasalam nabigeena calayhi asalaatu wasalaam laqiyahu wuu la kulmay wa huwa isagana junubun isagoo janaabo qaba Uh, shaqiq ibnu slm can xudayfa ayuu ka wariyey ana nabiya nabigeena sal slam laqiya wuxuu la kalim hu xudayfa ayuu la kulmay wahuwa huwa xudayfana uh, junubun uu janaabo qaba faahwaa ilaya faahwaa wuu ii gacnaahati ilaya weeyaan kadibna faqultu waxaan idhi ini aniga junubun janaaba ayaan qabaa faqala wuxuu ina almuslima qofka muslimka laa yanjusu ma nijaasooba saasuu nabigeena yihi sala allahu alayhi wa wasalam marka xadiidkan iyo xadiidka hore wax iska tacaarud ama iska hor imaaditaan ayaa loo fahmi karaa laakiin waxaa lagu jamcinayaa in ninka la yidhaha xudayfa uu nabigeena sala allahu alay slam ka hor imaaday nabiga uu gacan haati marka si u salaama sala allahu alay slam kadibna uu gas usii u gambiyey marka isagoo ka baqaa nabigeena inuu taabto calayhi salaatu wasalaam kadibna markii barqinka la gaadhay uu soo noqday uu nabigeena sala allahu alayh alay slam cudurdaarka uu sheegtay uu ku yidhi faqultu inii junub marka meesha uu leeyahy wahuwa junubun fa ahwa ilayadan faqultu isla markaas ma ahane xilli ayaa udhexeey weyaan saas ayaa lagu jamcinaya wlcilmu cind allahi tabaraka wa tacala laba boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadis saxiixa qala imam nasai aleh raxmat llah xumayd ibn mascda albahili waa saduq xuday waa xumayd waa saduq qala wuxu yhi xadathana bishr wa huwa mufadl weeyaan araqashi hiqat thabt weeyaan qala wuxu yhi xadathana xumayd ibn abi xumayd aطawiil wa hiqat cabid mudlis an bakr ibn cabd almuzani hiqat thabt jaliil weeyaan an abi rafic asaa'iq ayaa la yidhaha nufeyc almadani hiqatun thabt waxaa loo yaqaanaa kunyadiisa abi raaficaas uu caam ku yahay hay abi raafic ayuu caam ku yahay nufeyc almadani ayaa la yihahdaa can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radia allahu tacala an arda mawla mxuu ahaa raawiyat lislaam ana nabiya nabigana sal slam laqiyahu uu la kulmay ana nabiya nabiga ayaa laqiya la kulmay hu abu hurayra la kulmay fii ariiqin jid oo min turuqi lmadiinati magaalada madina jidadkeeda ka mid ah wa huwa abu hurayra junuban uu janaabo qaba fansalla fansalla waxa weeyaan wuu muxuu ahay gembiyey wuu dhuntay ay dahaba fi khufya isagoo loo joogin ayuu marqiil yani fansalla wuu gembiyey canhu xaggiisa nabiga si isagoon ujeedin ayuu hoos muxuu ahay eh, eh, mirag ka dhahay weeyaan faktasala wuu soo qabaystay abu hurayra fafaqadahu nabiyu sal slam nabiga ayaa markaa waayey wuu waayey falama jaa goortu yimid qala wuxuu yihi ayna kunta intaad jirti ya aba hurayrata abaa hurayra qala wuxuu ya rasul rasuulka allow inaka adiga laqiitanii waad ila kulantay wa ana ana junuuban aan janaabo qaba fakaritu waxaa nacay an ujaalisak inaan kula fadhiisto xataa aktasila ilaa aan ka qabaysto faqaala nabigeena wuxuu yihi sala allahu alayhi waali wasalam subxaana allah allaa nazahan allah ceeb oo dhan ka hufan ina almumina qofka muminka laa yanjusu ma nijaasobo nabig sala allahu alayhi waali wasalam axaadiistan marka dhowrka ah waxay ku caddahay qofka janaabada qabo in la taaban karo dhibaato lahayn oo waxaa weeyaan lala dhaqmi karo janaabadana ayna keenin qof qofka muminka inuu nijaasoobo mas'ala meeshaan ku jirta ayaa jirto oo ah qofka mu'minka ah iyo qofka waxaa weeyaan gaalka ah ma nijaasoobayaan horta muminkaan ka bilowna ijmaca waxaa weya qofka mu'minka ah inuu daa'iman wa abadan daahir yahay weeyaan waa daahir yani ta iyada waa ijmaac imaam nawowina wuxuu soo naqlinayaa caleyhi raxmat ullah in oo dhanba ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdee intuu nool yahy in markuu dhintaba inuu daahir yahay ayuu muxuu ahaa ijmac soo naqlinaya laakiin daahiriyada ayaa waxay qabaan gaalada inay cayntooda ay nijaaso tahay jamhuurta inay muxuu ahaa waxay soo daliishanayaan gaalada inay daahir yihiin wixii dee jirkooda saarna wasaq waa gooni ama najaasa laakiin asal ahaan jirkooda inuu muxuu ahaa daahir yahay waxay u daliishanaan nikaaxu lkitaabiyaat yani gabdhaha kitaabiyaadka ah waa gaalo dabcan in la guursan karo ood ilaahay banay subxaana watacaala tan labana jawaazu akli acaamihim cunadooda in la cuni karo tan saddexaadno xadiidu mamin mithal radia allahu taala anu ardaa oo isagoo gaala masjidka nabigeena saddex maalmood ku xirnaa ayaa u daliishanaan laakiin qowlka alla uu yidhi subxaana wa tacaala inama almushrikuuna najasun uu alla yidhi waxay ugu jawaabayaan fa hiya najaasat lictiqaad walistiqdaar waa najaaso oo xagga ictiqaadkooda ayaa najaasa ah oo ilahay bay waxun ka aaminsan yihiin aan sax ahayn yani ilahay bay wax la wadaajinayaan caqiidada xaggeed ayaa najaaso ka yihiin laakiin xisi ahaan uma ahan weeyaan xagga istiqdaarkana inta badan ama in badan ayaga ka mid ah iskama ilaaliyaan xagga najaasaadka taana iyadana waa la dhihi karaa weyan walcilmu cind allahi tabaraka wa tacaala xadiidka laba boqol iyo toddobaatanaad qaala imam nasa aley raxmat ullah waa xadiid saxiixa akhbarna moxamed ibn muthana alcanazi qala xadathana wa hiqat habt yaحyى iبn سعيid القطاn ثiqة habt xuja عan يزيd iبn kaysan alyshkuri waa صaduq yخطئ mararka qaar ayuu gafaa yaزيid iبn kaysan waa saduq waa re yshkur waxa weeyaan wuuna gafaa mararka qaar waana saduq qaala wuxuu yihi xadaثanii abu xaazim abu xaazim ayaa ii waramay salman اsjac اkufi wayaan qaala wuxuu yihi abu xaazimka waa qala wuxuu yihi qala abu hurayrat wuxuu yihi radي الlahu ta arda baynama goor ama wakti naxnu anaga ama baynamaa goor rasuulullah rasuulka alla fi lmasjidi masjid uu ku sugan yahay id qaala wuxuu yidhi yaa caaishatu caaishoy naawilini thawb marada iisoo dhib nabigeena alay sla masajidka ayuu dhex joogay caaisha ayuu marka la hadlay oo daaqadda kala hadlay faqala wuxuu yihi naawilini thawb marada iisoo dhiib faqaalat waxay tiri inni aniga laa usallii hay baabkii aan kasoo badnaan filaya baabu istikdaami alxaa'id weeyaan haweeneyda xaydka qabta in la adeegsan karo oo kuusoo adeegi karto oy dhib lahayn oo dhaqankii yahuudda lagu yaqaanay uuna muxuu ahay meesha ku jirin ayuu baabkan u baabiye weyaan xadidka laba boqol iyo toddobaatanaad waa xadid saxiixa qala imam nasai aleh raxmat llah akbarna maxamed ibn muthana alcanazi wa hiqatun habt qala xaddatana yaxya ibn saciid alqataan hiqatun habtun xuja can yaziid ibni kaysaan alyashkuri waa saduuqun yukhti qaala wuxuu yidhi xadathanii waxay warram abu xaazim salman alashjaci alkufiyu hiqatun weyaan qaala wuxuu yidhi qaala abu hurayra wuxuu yidhi radia allahu ta anu arda baynama rasuula rasulka al sl sl fi lmasjid masjid uu ku dhex sugan yahay id qaala wuxuu yidhi yaa caaishatu caaishoy naawilini thawb marada iisoo dhiib marada iisoo dhiib faqaalat waxay tihi ina aniga laa usalli ma tukada xaydan xaydaan qabaa weyaan qaala wuxuu yidhi nabigeena alayh slat slam inahu xaydka laysa maani fii yadiki yaada yadiki gacantaada kuma sugna fanaawalat way u dhiibtay weyaan marka haweeneyda xaydka qabta ama qof muslimada xaydka qabta ama qofka xaydka qaba in la adeegsan karo o adeeg uu ka shaqayn karo oy dhib lahayn ayaa laga qaadana weyaan ayaa laga qaadanaya waay xadiidka laba boqol iyo ko iyo todobaatanaad waa xadiis saxiixa qala imam anasai aleh ramat ullah abarna ibnu saciid ibnu jamiil ibn arif albaqlani wa hiqatun eh, habt can cubayda cubayda ibn xumayd alxada weeyaan saduqun rubama ahta an acmash sulayman ibn mihran mihran waa taqaanaan xa waahbarna isxaq ibn ibrahim alxandari qala xadaana wa hiqatun habt xadaana jariir ibn cabdilxamid adabbi hiqatun habt an acmash haddaan soo marnay can thaabit ibni cubayd alansaari mawla zayd ibnu thaabit zayd ibnu thaabit ayaa xureeyey ninka la yidhaahdo thaabit ibn ubayd cubayd ayaa xureeyey wa hiqa can alqasim ibn moxamed ibn abi bakrin sidiiq wa hiqatun faqihun faadil can caaishata wuxuu ka wariyey um lmuminiin radia allahu tacala an ardaha qaalat waxay tiri umna caaisha qaala rasul rasulka wuxu yiri sal l slam naawiliini alkhumra naawiliini iisoo dhiib alkhumrata salliga iyo sajaadada min almasjidi masjid iga soo dhiib wayaan sajaadadan masjidka dhex taallo iga soo qaada i ken ayuu nabiga ku yihi sala allahu alayhi waali wasalam oo intaad gacanta u taagto daaqada iyo albaabka inaad gacanta ka gelisaba waxaa weeyaan ila masjidka nabigeena sal ly slam iyo gurigiisa caaisha guryihiisa waa isku dhegnaayeen waxaa udhexeeyey derbi yarun baa udhexeeyey hahay naawilini weliba daaqada ayaa ku furnaa naawilini waxaad ii dhiibtaa alkhumrata sajaadada dhiib sajaadada iisoo dhiib wayaan amaba salliga yaroo lagu tukada iisoo dhiib meel masjid maski iga soo dhiib qaalat waxay tihi innaa xaaidun aniga xayd ayaan qabaa fa qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slam laysat xaydatuki xaydkaada ma ahnin fii yadiki gacantaada kuma sugna weyaan oo gacantaada xayd ma lahan saasaa waxa weyaa nabigu ku yiri sal l slam marka haweeneyda xaydka qabto in la adeegsan karo ayaa iyadna laga qaadanaa sidoo kale xukum kale noo imaana insha allahu tacaala oo gadaal baab kale noo imaan doona waxaa ka mid ah in nabigeena sala allahu alayhi wa alihi wasalam uu muxuu ahaa waxba u arkin in ay gacanta gelisa masjidka oy sallay kasoo qaada inay dhib lahayn ayaa wuxuu nabiga u caday sal allahu alayhi waalihi wasalam xadiidka laba boqol iyo laba iyo todobaatanaad abarna isxaq ibn ibrahim alxandali wa ibn rahawey qala wuxu xadana abu mucaawiya maxamed bn khazim adariir wa hiqat an acmash sulayman bn hiran waan soo marnay bihada isnaadi milihi yani axaadiiskii hor xadiidki hore soo marnay mid lamid ah ayaa waxa weeyaan ayaad wari weyaan ay wariyeen isku mid weyaan marka axaadiistaas marka waxaa laga qaadanaa waxyaaba laga qaadana waxa kamid ah haweeneyda xaydka qabta in la adeegsan karo ay kusoo adeegi kartay khilaafan lyahuud yahuudda dhaqanka ay lahaan jireen iyadoo la khilaafayo tan labaadna jawaazu akriha biyadiha shay-an min almasjid masjid ina waa mxu adeeg kasoo dhaxa qaadi karto gacanteeda waxeed qabto ay dhib lahayn tan kaloo saddexaad waxa weyaan haweenayd ina ninkeeda u khidmaysa ayadna waa laga qaadana weyaan khilaafan lilmalikiya tan afaraadna isticmaalu sajaada fi lmasjid in xilliga nabigeena sal alla ly slam in la adeegsan jiray sajaadada oo gogol in la dhigta ay dhib lahayn oo xilligaas hataa la isticmaali jiray inkastoy aad u yarayd isticmaalkeeda oo quruurax la isticmaali jiray iyo dhulka iska boorka ah ilaa xataa waqti dhow masjid nabowi xataa xilli dhow waxaa weeyaan waxaa la adeegsan jiray xasagaasaa la adeegsan jiray quruurxasaa la adeegsan jiray laakiin in la isticmaali jiray u bannaan ayaa laga qaadanaa weeyaan baabu basti alxaa'idi haweeneyda xaydka qabta fidinta ay fidisa alkhumrata sajaadada filmasjid ay ku dhex fidisa iyadoo xayd qabto inay dhib lahayn ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad qaala imam nasai aleh raxmatulah wa xadid xasana akhbarna moxamed ibn mansuur alkhuzaaci hiqatun weeyaan can sufyan ibni cuyayna alhilaali hiqatun habtun xuja can mambuud ibn abi salmaan weeyaan almaki waa maqbuul Eh, ninka la yihahda mambuud ibn abi salman waa maki eh, waa maqbul maqbul weyan waa darajo hoose can ummihi hooyadii waxaa laga wariyey ama uu ka wariyey ummi mambuud weeyaan maqbula magaceeda xataa lama yaqaana musanifka alimaam annasaai aleyh raxmat ullah keligii ayaa la gooni noqday ana maymunata bint alxaarif radia allahu tacala anadaha eh, zawji nabi sal l slm ummi lmuminiin qaalat waxay tihi kaana wuxuu ahaaday rasuula rasulka alla sal l slam yadacu ra'sahu madaxiisa mid saara fii xajri ixdaana midda naga dhabteeda ayuu saari jiray xajriga ayaa afsaxa xijrin waa la dhihi karaa weya dhabta yahay ahay fii xajri ixdaana midda naga muxuu ahay dhabteeda ayuu saari jiray fii xijrin waa la dhihi karaa fayatlu kadibna wuxuu akrin jiray alqur'aana qur'anka ayuu akrin jiray wahiya haweeneydaasna ama xaaskiisa kamid ahna xaaidun ay xayd qabto weeyaan wa taquumu ixdaana mid annaga waxay u istaagi jirtay bilkhumrati saliga ayay la aadi jirtay hay amaba sajaadada bilkhumrati sajaadada ila lmasjid ayay la aadi jirtay oo fatabsutuhaa fatabsituhaa ama fatabsutuhaa way fidin jirtay wa hiya xaaidun iyadoo xayd qabta ayay ku fidin jirtay saas ayay leedahay um lmuminiin maymuna bint alxaari radia allahu tacala anhu ardaahaa marka haweenayda xaydka qabta marka in masjidka intaay ay mxu alaab dhex dhigto inay dhib lahayn oy salliga dhex dhigto ayaa laga qaadanaa weyaan ma iyada dhex tegi laazim maaha daaqada mxuu aha ay ka dhigi kartaa albaabka intay furtay mxuu aha ay saas ugogli kartaa inta waa suuragal weyaan laazim maaha inay mxu masjidka dhex socoto baabka amaba ha baabka boqol iyo shan iyo toddobaatanaad baabun fi ladii yaqra'u lqur'aan fi ladii kii ayuu baabkan u baab yahay yaqra'u akhriya alqur'aana qur-aanka wa ra'suhu madaxiisana fii xajri imra'atii haweeneydiisa dhabteeda wahiya xaa'idan iyadoo xayd qabta ayaa baabkan uu baabya weyaan yacni ninka ragga ah xaaskiisa iyadoo xayd qabta isagoo dhabteeda muxuu ahaa madaxa u saaran yahay inuu qur-aan akrin karo oo u dhawaashadaas meesha xaydka qabta u dhawaaday waxaan qur-aanka ilahay akhrintiis ay u diidaynin ayuu baabkan u baabiya xadiidka nabiga ayaana cadayn doona nabigana samayn jiri sala allahu alay slm xadidka laba boqol iyo afar iyo toddobaatanaad waa xadiis xasana qaala imam nasai aleyh raxmatullah akhbarna isxaq ibn ibrahim alxandali wa hiqatun thabt wa cali ibnu xujr asacdi almarwazi hiqatun xaafid weeyaan walafdu lahu lafdiga xadiidka noo imaan doona matniga lafdigiis waxaa iskala ninka la yihahda cali ibnu xujr laakiin macnihi iskale isla leeyihiin qaala wuxuu yihi ambana sufyaan sufyaan ibnu cuyayna eh, ayaa noo waramay alhilaali hiqatun thabt eh, hay xuja can mansuur ibn cabdiraxmaan alxujabi hiqatun weyaan mansuur ibn cabdiraxmaan alxujabi waan soo marnay shalay ayaan soo marnay can eh, darat cafwan darsigii waxaan kusoo marnay shan iyo tobanaad can mansuur waxa uu ka wariyey ibn cabdiraxmaan alxujabi hiqa can ummi hooyadii oo safiya bint shayba alcabdariya laha ru'ya nabiga inay aragtay ayaan soo marnay cashirka hore an caaishata waxay ka warisay radia allahu taala ardaaha qaalat waxay tiri umuna caaisha kaana wuxuu aaday rasu rasul rasulka al madaxi sal slm fii xajri ixdaana mid anaga dhabteeda wa hiya xaa'idun iyadoo xayd qabta wa huwa nabigeenana sala allahu alayhi waali wasalam yatlu lqur'aana qur-aanka akhrina marka haweeneyd xaydka qabta ninkeeda inuu muxuu ahaa dhabteeda madax intuu saarto qur-aanka u akhriya wax dhib aho ku sugan ama nahyi ah amaba ihaano qur-aan oo ku sugan malaha nabigeena ayaa samayn jiray sala allahu calayhi waali wasalam nabigeena cishradiisa iyo dhaqan wanaagiisa qubayskii aan soo maraynay iyadoo xaydka qabta waxa weyaan haweenaydiis isaga ula tacaamula iyo waxaasoo dhan waxaa laga qaadanaa wacaashiruuhuna bilmacruuf cid dabaqda oo ku ah ku dhaqanta nabigan cid ugu muxuua ah horreyso ama u wanaag badan lama arko weyaan baabka boqol iyo lix iyo toddobaatanaad baabu qasli lxaa'idi haweeneyda xaydka qabta dhaqitaanka ay dhaqdo ra'sa sa zawjiha ninkeeda madaxiisa iyo timihiis inay dhaqdo ayuu baabkan u baabyahay dhib ma lahan inay u dhaqdo wax ishkaala ma lahan waa dhaqan wanaag waa cishro wanaag waxa weeyaan wax najaaso oo had meesha ku sugan amaba gacmaheeda iyo dhibaato oho muxuu ah ku sugan ma lahan sida yahuudi ay samayn jireen unbaa laga cararaya nabigeena wuu khilaafay sal alla alay waslam khaalif alyahuud waannasaara xadiidka laba boqol iyo shan iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasai caleyh raxmatullah akhbarna camr ibnu cali alfallaas wa hiqatun thabt qala xadana yaxya bn sacid alqataan hiqatun thabtun xuja qala xadana sufyaan ithawri imaamka ataqanin weyn qala wuxu yihi xadaanii mansuur mansuur ibn muctamir weeyaan wa hiqatun thabt can ibrahim ibn yaziid الnaqci wa hiqat faqih lakinahu yursil can aswad ibn yaziid annaqaci waa hiqat mukhadram islaamkiin wuu soo gaaray nabigeen mu arkin sala allahu alayh waali wasalam can caaisha wuuna islaamay can caaishata waxaa wuxuu ka wariyey radi allahu tan ardaha qaalat waxay tir caaisha kaana nabiya nabigan waxaa sal slam yuumii mid iisoo taago oo iisoo ishaara xaggayga usoo taaga ilaya ani xaggayga ra'sahu madaxiisa wa huwa nabigan muctakifun wuu ictikaafka ku jira faaqsiluhu markaasaan dhaqi jiray wa ana xaaidun anuu xayd qabo intuu nabigeena daaqada iga soo dhiibo isagoo ictikaaf ku jira ilan qolkii ay ku jirta caaisha radiallahu tan ordaha derbiga masjidka ayuu ku dhegnaa oo daaqad baa udhexaysay daaqada ayuu nabigeena madaxa ka bixin jiray sal slam kadibna waxaa weeyaan halkaas ay madaxa ugu dhaqi jirtay fa aqsilu waan dhaqi jiray wa ana xaaidun anuu xayd qabo wax dhib ah oo ku sugan ma lahan weeyaan cishir wanaagga iyo baarinimada ummahaat lmuuminaat iyo nabigeena sal slam dhaqan wanaagiisa iyo siduu muxuu ahaa xasiiskiisa iskugu ficnaayeen ayaa laga garnaa weyaan taana in looga dayda loo baahan yahay xadiidka laba boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai aleyh raxmat ullah <clears throat> maxamed ibn slma maxamed ibn slm almuradi hiqatun habtun faqih qala xadathana ibn wahab cabdillaahi ibn wahbin hiqatun xaafidun caabid weeyaan can camr ibn xaarif ibn yacquub alansaari wa hiqatun faqihun xaafid wadakara aakara wadakara wuxuu sheegay aakhara nin kale ayuu sheegay yani nin kale ayuu sheegay lakin ninka kale muhiim maahan camr hadduu iqa yahay nin kale inuu la jiri muhiim maahan can abilswad abilswad ninka la yihahda waa moxamed ibn cabdiraxmaan ibn nawfal moxamed ibn cabdiraxmaan ibn nawfal waa iqa weeyaan can curwa ibn zubayr wuxuu ka wariyey athiqat lfaqih can caaishat umi lmuminiin radia allahu taala ardaha qaalat waxay tir umuna caaisha kaana wuxuu ahaaday rasul rasulka al sl slam yukhriju ilaya mid iisoo saara ra'sahu madaxiisa min almasjid iga soo saara wa huwa nabigan mujaawirun ay muctakifun ictikaafka nabiga isagoo ku jira ayuu madax iisoo bixin jiray faaqsiluhu waa dhaqi jiray wa ana xaaidun anuu xayd qaba weeyaan xadiidka hore ayay xadiidkan isku dhow yihiin lakin waxaa dheeriya in nabigana xilliga isaga ictikaafka ku jiray ayaa laga qaadanaa weyan qofka muctakifka marka inuu masaajidka laazimo uudan banaanka dan la-aan u warwareegin oo waxaa loo bahan ya dii kale ictikaafkiisa meesha wuu ka baxaya weyaan xadiidka laba boqol iyo todoba iyo todobaatanaad waa xadis saxiixa qala imam nasai aleyh raxmat llah akhbarna qutayb ibnu saciid ibnu jamiil ibnu ariif albaqlani hiqatun thabt can malik ibn nas imaam dalhijra wa hiqatun eh, imaamun xuja eh, can hisham ibni curwa wa hisham wa hiqatun faqih can abihi abi cumr bn zubayr axad mubashirin biljana ayaa dhalay curwa eh, waa taqaanaan daat nitaaqayn ayaa hooyadii ah an abi can abi abi wuxuu ka wariyey can caaishata waxay ka warisay ama ka wariyey abihi oo curwa ah wuxuu ka wariyey radia allahu ta an ardaha qaalat waxay tiri caisha kuntu waxaana urajilu mid u shanleeyo ama urajilu mid shallayso ra'sa rasuuli illahi sala allahu alayhi waali wasalam rasuulka alla timihiisa iyo madaxiisa mid shanlays ayaan ahaa wa ana xaydun anoo xayd qabo marka axaadiistaas kuwa hore i kan kulli waxay ku caddahay ama ku cad in haweenayda xaydka qabta ay qof caadi tahay oy dhib lahayn oo dhaqankii la wada dhaqmayo si toos loo wada dhaqmi intii qofka aan xaydka qabin ay samaynaysa ay samaynaysa xaalad yar oo kooban oo arrintii macaashira zawjiya ninka iyo naagta wixii dhex dhexmaraya intaas intaan ka ahayn oo weliba dee muxuu ahaa tii ugu dambaysay ah aanan ahayn inta kale in la dhaqma oo wax dhibaato ay lahayn oo yahuudi sida noo imaan doonto insha allahu tacaala wixii ay samayn jireen ka duwan ayaa waxaa weyaan laga qaadanaya axaadiistaas weeyaan xadiidka laba boqol iyo sideed iyo todobaatanaad waa xadis saxiixa qala imam nasai aleh raxmat llah abarna qutayb ibn saciid ibn jamiil ibn tayf albaqlani can malik ibn anas imam dalhijra xa xadiidku wuu xawilay wa anbana caliy ibnu shucayb asimsaar ayaa la yihahda albazaaz bazaazkana waa qofka dharka ibiyo albaqhdadi waa hiqa weeyaan yani iyaga ahlu xadiida ay haddana garacsan jireen raximahum allah qala wuxu yhi xadathana macan macan ibni ciisa alfazari weeyaan waa hiqatun thabt hiqatun thabt qala xadana malik ibnu anas imam dar hijra an zuhri maxamed shab zuhri an curwa bn zubayr an caisha radi allahu canha mila dalik waa raggii aad taqaaneen marka axaadiistaas dhowrka ahoon soo marnay oo ilaa waxaa weye afarta xadiid ah intaba waxay tusinayaan haweeneyda in ninkeeda madaxiisa ay dhaqi karto iyadoo xayd qabto oo wax dhibaato ay lahayn ayaa weliba masjid muxuu ah kusii jiro ayaa laga qaadanaa weeyaan in wix la ah wixii kalan baaba awla baabu mu'aakalat alxaa'idi haweeneyda xaydka qabta in wax lala cuna iyo washurbi cabitaan lacab min suriha hambadeeda wixii kasoo haray ayadii ama ay soo reebtay in la cabo iyo waxa weeyaan in cunada lala cuno inay dhib lahayn ayuu baabkaanu ubaabiye weyaan oyna weliba fiican tahay xadidka laba boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa xadid saxi isnaada qala imam nasai aleh raxmat akhbarna abarna ibnu saciid qala xadathana yaziid wa huwa ibn miqdaam ibnu shurayx ibnu hani yaziidkaas ibnu almiqdaam ibnu shurayx ibnu hani weeyaan yaziid waa saduuq marka ahay can abihi abihi miqdaam ibn shurayx waa hiqa haye can shurayx shurayx ibn hani alxarithi almad xaji madxaji weeyaan ninka la yihahda shurayx ibn hani alxarithi almadxaji abulmiqdam ayaa la yihahdaa alkufi waa mukhadram hiqa islaamnimadii uu soo gaaray nabigeena sal lla ly slam laakiin lama kulmin waa hiqa can caaishata wuxuu ka wariyey radia allahu ta an ardaha qaala radia allahu ta an ardaha sa'altuhaa shureex ayaa dhihi sa'altuhaa waxaan weydiiyey maxaan weydiiyey hal ta'kul mar'atu haweenaydii miyay la cunaysaa xaaska maca zawjiha ninkeeda wahiya daamitun iyadoo xayd qabto damtiga waa xaydka weyaan qaalat waxay tiri nacma kaana rasul rasulk uu sal slam yadcuuni mid i yeero oo fa akulu macahu waan la cuni jiray wa ana caarikun ay wa ana xaaidun anoo xayd qaba marka ciraaka iyo caarika iyo daamith iyo kulli waxa weeyaan daamith caarig waa xaydkii wa kaana wuxuu ahaaday ama nabigu wuxuu ahaa wa kaana wuxuu nabigeena yaakhudu mid muxuu ahaa soo qaado alcarqa lafta hilibka lah oo oo oo karsan ama duban oo fa yuqsimu wuu dhaaran jiray calaya korkayga fiihi ay fii an ataqadamahu inaan laftaas ugu hormaro oo hortiis aan goosta oon cuna ayuu nabiga alla ku dhaaran jiray wallaahi waad iga hormareed cuni weeyaan waxay ka mid tahay naxariistiis sal l slam iyo xusna cishratihi fa tariqu minhu markaasaan go siisan jiray oon muxuu ahaa cantuugi jiray waan goosan jiray fa actariqu waan goosan jiray minhu laftaas cadmigaas ayaan muxuu aha hilib ka goosan jiray uma adachu kadibna waalkii ayaan dul saari jiray ay ku jirtay fayahuduhu markaasuu nabigeena qaadan jiray sal l slam fayactariqu markaasuu ka goosan jiray isna minhu xaggiisa uu muxuu aha ilkaha ugu goosan jiray muxuu samayn jiray marka wayadacu wuxuu saari jiray marka dhah famahu afkiisa xaytu booskii wadactu aan saaray fami afkayga meel carqi lafti meeshii aan ka saaray ayaa nabiga muxuu ahaa afka saari jiray meeshii aan ka goostay isla meeshii ayaa nabiga saari jiray sala allahu alayh wasalam xaydna waa qabtaa wayadcuu nabiga wuxuu u yeehan jiray bisharaab cabitaan waxaa nacam noo keena ama caana ama wax kale ha noqdeena fa yuqsimu caley way jiray fa yuqsimu waa dhaaran jiray caleyhi korkayga fiihi ay fi fiihi isaga qabla an yashraba minhu ay fiihi ay fi an ashraba almaa fiihidan waa biyihii iyo cabitaankii inaan mxuu ahaa ana uga hormara qabla an yashraba intuusan cabin minhu xaggiisa wayaan ayuu dhihi jiray ilaa wa ilaa ay cabooyaan su weliba alla ku dhaarna wallahi waa dii cabi oo dii cabi faahadahu faaahudahu markaasaan qaadan jiray oo faashrabu minhu waan ka cabi jiray uma intaa kadibin adaacuhu dhulka ayaan dhigi jiray ama asagaan udhiibi jiray fayauduhu markaasuu nabiga qaadan jiray sal sl dhulkaa dhigi jir taban sida muuqata ama meeshii ay saarnayd fayahuduhu markaasuu nabiga qaadan jiray oo fayashrabu minhu markaasuu nabiga ka cabi jiray sala allahu alayh wasalam wayadacu famahu afkiisana wuxuu saari jiray xayu wadactu famii afkayga meesha aan saaray min alqadaxi xeer dhakalkii ayaa nabiga saar jiray sala allahu alayhi waali wasalam xadiidkan marka haweenayda xaydka qabta in lala cabi kara in lala cuni kara oy wax dhibaato lahayn ayaa ku cad weliba lala cuna lala caba ma ahne meeshii afkeedii iyo candhuufteedii iyo waxaa weeyaan ay taabatay amaba halaga goosta ama halaga caba meesha ayada ama haka goosta ama haka cabte halka ayuu nabigeena sal l slam afkiis saari jiray isagoo cadayna arinta ayada wax dhibaato inay lahayn weliba dhaqan wanaag iyo sharaf iyo kalsooni ay tahay marka wax dhibaato oo ku sugan ma lahan weeyaan khilaafan lilyahuud waman naasarahum xadiidka laba boqol iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai aleh raxmat llah abarna ayub ibnu maxamed alwazan ayub ibnu maxamed alwazan abu maxamed raqi ayaa la yidhaha wathiqa qala xadathana cabdullahi ibnu jacfar cabdullahi ibnu jacfar ibn haylan arraqi wa asna hiqatun tagayara fi akhirihi aha ninki ninkaas waa hiqa ninka la yihahda cabdullahi ibnu jacfar ibnu khaylaan raqigaas waa hiqa markii uu weynaadayna isbedel ayaa ku dhacay laakiin isbedelkaas fuxshul ikhtilaat yani inuu isku dardarsamo oo cadataba mausan gaarin lakin mararka qaar wahmi ayaa ku dhici jira weyaan qaala wuxuu yidhi xadathana cubaydillah ibnu camr cubaydillah ibnu camr waa hiqatun faqih hay rubamaa wahm wahm inuu ku dhac waa suuragal laakiin asal ahaan waa iqat faqih an lacmash sulaymaan ibn mihraan waa iqa can miqdaam ibn shurayx miqdaam ibn shurayx waa iqa can abihi abi wuxuu ka wari shurayx ibn lhani weeyaan iqat mukhdram an aisha waan soo marnay radia allahu taala an ardaha qaalat waxay tiri caaisha kaana wuxuu ahaaday rasul rasulka la slam yadacu mid saara fahu afkiisa cala almawdici booska aladi kaasoo ashrabu minhu an ka cabi fa markaasuu nabiga cabi jiri sala allahu alay waslam minhu xaggiisa kaana rasullahi nabiga al wuxu ay sal lla slam rasuulka alle yadacu mid saara fahaw afkiisa cala almawdic booskii alladii kaasoo ashraw minhu aanay ka cabo yani cabitaanka aan cabay meeshii afka aan ka saartay ayuu nabiga saari jiray sal ly slam oo fa yashrabu wuxuu cabi jiray min fadli su'ri hambadaydi wixii ka haray amaba min fadli su'ri hambadaydi wixii kasoo haray ayuu nabiga cabi jiray sal slam wa ana xaa'idun anoo xayd qabo marka haweenayda xaydka qabta waxa weeyaan booskaas uu xaydka kasoo baxo oo dhiig uu ka socda waa najaaso laakiin jirkeeda kale kulli waa daahir waa nadiif dhaqankii caadiga ahaa ayaa lala dhaqmi wax dhibaato ay leeda ma lahan weeyaan baabka boqol iyo siddeed iyo toddobaatanaad baabulintifaaci bifadli xaa'idi haweenayda xaydka qabta wixii kasoo haray in lagu intifaaca oo la isticmaala ayuu baabkaan baabiya weeyaan marka waa untii un wax kale ma ahan waa xadiidkii hore ama baabkii hore ay isku dhow yihiin axaadiista lagu soo arooriyey xadiidka laba boqol iyo ko iyo siddeetanaad qala imam nasai aleh raxmat llah abarna mxamed ibn mansuur alkhuzaaci aljawaz wa hiqa qala xadathana sufyan ibn cuyayna alhilaali hiqatun habtun xuja can misca ibn kudaam wa hiqatun habtun faadil can miqdam ibn shureyx wa hiqa can abihi abihi wuxuu ka wariyey shureyx ibn hani wa hiqatun mukhadram qaala wuxuu yihi shureyx ibn hani samictu waxaan ka maqlay caaishata um lmuminiin radia allahu tacala an ardaha asidiqa binti sidiq taqul iyadoola kaana rasul rasulka al wuxu sl slam yunaawilnii yunaawilunii mid ii dhiibo alinaa awaal buu idhiibi jiray oy biyo ku jiraan ama cabitaan fa ashraba minhu waan ka cabi jiray wa ana xaaidun anoo xayd qaba uma intaa kadib uctiihi waan siin jiray fayataxaraa nabigu wuxuu ku dadaali jiray mawdica fami afkayga meesha u saarnaa ama an saaray ayuu nabigu ku dadaali jiray fayadachu calaa fiihi markaasu meesha eed afkiisa nabiga saari jiray sala allahu alayh wali slam xubbiga iyo wanaagga aada u qaba ayay cadda weeyaan iyo hiqada uu ku qaba nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam xadiidka laba boqol iyo laba iyo sideetanaad wa xadiid saxiixa qala imam nasai aleyh raxmat akhbarna maxamed bn haylan almarwasi wathiqa qala xaddathana wakiic ibn jarax wakiic waa ninka imamka taqanin qaluu xadathana miscr ibn kudam ama kudam wa hiqatun thabtun weyaan weliba fadil wa sufyaan sufyaan athawri weyaan sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq athawri waa imaamkii la yaqaanay can miqdam ibn shurax wa hiqatun can abihi abihi shurax ibnu hani wa hiqat muqadram can caishata wuxuu ka wariyey radia allahu taala an qaalat waxay tiri caaisha kuntu waxaan haday ashrabu ama waxaan ahaa ashrabu mid cabto wa ana anigan xaaidun xayd anoo qaba ayaana cabitaan cabi jiray wa unaawiluhu kadibna waxaan udhiibi jiray annabiya nabigana sal slam fa yadacu nabigu wuxuu saari jiray fahu afkiisa calaa mawdici fiya afkayga meeshii u saarnaa oo fa yashrabu markaasuu cabi jiray nabigana sal slam cabitaanki wa atacaraq waxaan goosan jiray alcarqa laf hilibla ayaan goosan jiray wa ana xaaidun anoo xayd qaba wa unaawiluhu nabiya nabigaan udhiibi jiray sal slam fa wuxuu saari jiray fahu afkiisa calaa mawdic fiya afkayga meeshuu saarnaa ayuu saari jiray nabigeena sala allahu alayhi wa alihi wasalam marka intaasoo adilo oo cadcad waxay caddaynayaan nabigeena sala allahu alayhi wa alihi wasalam dhaqan wanaaggiisa waxay caddaynayaan qofka haweenayda xaydka qabta wax dhibaato ah oy leeda inayna jirin in wax lala cuno in wax lala caba bal meesha hambadeeda in la cabo bal waxaa weeye afka meesha ay wax ka saartay in laga saaro waxbay dhibaato inay lahayn weliba ay manduub tahay oo arrin fiican dhaqan wanaagga ay ka mid tahay ayaa laga qaadanaa axaadiistaas weeyaan khilaafan lilyahuud kama aslafna baabka boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad baabu mudaajacati alxaa'id intii waa laga sii tagay marka in lalaba saaxdo haweeneyda xaydka qabta in gogo lala galo ayuu baabkan u baabiya weeyaan inay bannaanto dhib lahayn laakiin jimaac iyo galma lama ogola laakiin intii kale waxba dhibaata ma lahan xadiidka laba boqol iyo iyo saddex iyo sideetanaad waa xadiis saxiixa ah. qaala imaam anasai aleyh raxmat ullah akhbarana ismaaciil ayaa inoo warramay ismaaciil ibnu mascuud ayaa noo warramay ismaaciil ibnu mascuud aljaxdari weeyaan hiqa qala wuxu xadathana khaalid بن الحارث الهجيمي ثقة ثبت قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة ثقة فقيه حدث أبو حولي وأنبنا عبيد الله بن سعيد اليشكري ثقة ثبت وإسحاق بن إبراهيم رهوي وإسحاق بن رهوي ويان قال وحينا حدثنا معاذ بن هشام معاذ بن هشام الدستوائي معاذ وحويان وصدوق ربما وهم إنه اسمه تيس كدع وسورقل هشام الدستوائي وحول حدثنا معاذ بن هشام addastuwaa'i weeyaane waa saduuqun rubamaa wahim wallafdu lahu lafdiga waxaa iskala nin kala yihah mucaad ibnu hishaam mucaad ibnu hishaam ayaa iskale weyan qala xadathani abi aabeh ayaa ii warramay hishaam addastuwaa'i hiqatun habtun rumiya bilqadar qadariye inuu yahaa mararka qaar lagu yara tuura marka ninkaasna waa hiqa weeyaan qala wuxu xadathani abiha abi abiha ayaa ii warramay oo ah hishaam addastuwaa'i an yaxya Eh, an yaya ibn saciid eh, alanصari weeyaan qalu xadaana abu salamata ibn cabdiraحman ayaa ii warrama wahiqat faqiih ana zaynaba binta umi salamata xadaat waxay u sheegtay ana uma salamata umi اlmuminiin radia allahu tacala ardaha xadaathaa inay u sheegtay qaalat inay tiri baynamaa goor iyo wakti ana aniga muajacatun anji mutajacatun anjifo maca rasul ala jif sal slam fi lkhamilati goobusta go waxaa way yara shuruf iyo dufla weeyaan anoo mxu nabiga kula jiifa sal allahu alay slam amaba xariiq xariiqyala weyaan labada waa la dhihi karaa id xidtu waan xayday xayd baa igu dhacay anoo nabiga marka eh, maradaa la huwan ayaan xayday fansalaltu kadibna waan kasoo siibtay hoos ayaan aayar maradii hoosteeda ayaan ka baxay fa waxaan qaatay thiyaaba xaydatii dharka aan marka xaydka ugu dhacan xirin jiray oo lagu dhaaraanto in tacbiir ayaa waxaa weeyaan qaatay weeyaan fa qaala rasul lah wuxu yri sal slam anafisti ma dhiig baa kugu dhaca ma xayd baa kugu dhacay xayd miyaa kugu dhacay qultu waxaan ihi nacma fadacaanii nabigu u yeeray sal slam faajatu fadajactu waan la saxday macahu nabi magac ciisa fi lkhamiilati go- i asagaha ayaa nabiga kula saxday sal allahu alayhi waalihi wasalam marka haweeneyda xaydka qabto wax ay dadkan kale kaga duwanta lama arko weliba waxaa wanaagsan an yujbara khaatiruha qalbigeeda in la kabo aad buu u wanagsan yahy maxaa yeelay qofta haweeneyda markii dhiig uu ku dhaca darajada iyo heer kulka jirkeeda ayaa aada u saramaro dabcigeedana wuu isbedelaa xanuuno badan oo mandiqada iyada oo dhiigu kasoo baxa raximka noqota iyo jirka noqoyaaba wuu qabanayaa xitaa waxaa isbedelaya dhaqankeedii iyo dabiicaddeedii marka xilligaas oo kale qofki inuu naxariis u muujiyo waa laga maarmaan weyaan nabigeena sal l slam waxyaaba ad samayn jiray taas ayaa number one ka ah, amaba wax badan ka ah weyaan xadiidka laba boqol iyo afar iyo sideetanaad wa xadii saxiix qala imam nasai aley raxmat llah abarna moxamed ibn muthana alcanazi iqatun thabt qala xadana yaxya bn sacid alqaطan iqatun habtun xuja can jaabir ibn subx wa saduq qala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay khilaasan ninka la yihi khilaas ibnu camr alhajari weeyaan albasri wa hiqatun kana yursil waa hiqa laakinahu axaadiista mararka qaar wuu yani wuu bootiyaa yuxadiu isagoo ka warramay aan ka maqlay an caaishata ka warina radi allahu tan ardaha qaalat caisha waxay tihi kuntu waxaana ana aniga warasul rasulka sal slam nabitu kuu barino fi shicaar fi shicaari go-a hoose alwaaxid ee shicaarka waxaa la yihahdaa marada qofka wax ugu hooseeya aan la arkin oo taas iyada hogan yahay qofku uu qaawan yahay halkaas mara ayuu marka muxuu ahaa huwan yahay ama uu xiran yahay marka waa dharkii hoose hal mara oo dhar nooga hoosay uusan jirin ayaa nabiga calayhi salatu slam iyo aniga aan ku wada beri jirnay aan huwan jirnay waana anigana taamithun aan weliba xayd qabo aw xaaidun aan xayd qabo waa isku mid fa idaa asaabahu minii shay fa asaabahu hadduu ka asiibo minii xaggayga shayun shay fa asaaba hadduu asiibo hu maradii shicaarkii fa idaa asaaba hadduu asiibo hu shicaarkii minii xaggayga shayun shay asala wuxuu dhaqi jiray makaanahu booskiisii walam yacduhu mana dhaafi jirin meeshii dhiig uu ku gaaray basuu nabiga dhaqi jir sala allahu alay slam meel kale uma tallaabi jirin marada in wada qoy ma samayn jirin wa sallaa fiihi kadibna marada laftirkeedii ayuu nabigeena ku dukan jiray sala allahu alay slam uma yacuudu markaasuu uh, usoo noqon jiray oo inuu huwada oo waxaa weeyaan sidii aan wada huwan fain asaabahu mini fain asaaba hadduu asiiba hu uh, maradii mini xaggiga shayn shay oo mar labaad u asiiba facala wuu samayn jiray mila dalika kaasoo kale walam yacduhu mana u gudbi jirin oo meeshaan meel ka dhaafsisan ma dhaqi jirin wasallaa fi adnaa ku tukan jiray saasuu nabiga dhaqan nabigeena sal sl dhaqankiisa ahaan jiray nabigeena dhaqankiisaas ahan jiray sala allahu alayhi waalihi wasalam marka marada hoos laga xirna ama halka go-a oo ninkii xaaskiisa ay wada huwan yihiin islaantii ama haweeneyda iyadoo xayd qabta way wadan karaan wada huwan karaan waxba dhibaatana ma lahan maradana meesha dhiig uu ka gaaray waa najaaso waa la nadiifinayaa marada in la wada dhaqana waxba laazim ma ah weyaan ile berigaas xaalad adagaa jirtay oo dharka ayaa yaraa marka laakiin alxamdulila hadda waqtigaa la jooga dharkii waxyaaba badan baad ilaahay yasiray xitaa waxyaabaha dheebarada iyo waxyaaba loo yaqaano oo suufka dumarka isticmaalaan iyo wax badan oo ilaahay nicmoonina uu keenayaa jiro oo qofka mu'minka maanta inuu ilahay aad ugu shukriya mu'minada loo baahanya weyaan baabka u dambeeyo baabu mubaasharati alxaaidi haweeneyd xaydka qabto in waxa weeyaan lala fara ciyaaro ama ninka xaskiisu muxuu ah uu la baashaalo ayuu baabkan u baabiya weyaan istimtaaca iyo wix la midkaa ay sameeyaan iyadoo xayd qabto dhib lahayn laakin galmadii lama ogola xadidka laba boqol iyo shan iyo sideetanaad waxaa di saxiix qaala imam nasai aley raxmat ullah abarna qutayb ibnu saciid ibnu jamiil min ariif albaqlani qala xadathana abulaxwas abulaxwas salaam ibnu sulaym mooyaan salaam ibnu sulaym mooyaan hiqatun mutqin can abi isxaaq abi isxaaq camr asabiici weeyaan waa hiqatun xujatun ikhtalada fi akhirihi markii dambe ayuu isku yar darsamay lakiin waa nin imaam ah ayuu ahaa hiqatun xuja can camr ibnu shuraxbiil alhamadani alkufi waa hiqatun cabid mukhadram an caaishata wuxuu ka wariyay um lmuminiin radi allahu tan ardaha qalat waxay tir caisha kaana rasul rasulka waxay sal slam yaamurunaa yaamuru mid fara ixdaana mid inaga idaa kaanat xaa'idan haddii xaaid ay qabto an tashudda inay adkayso izaaraha hoosguntigeeda inay marada muxuu ahay dhexda dhab kusiisasto ayuu nabiga fari jiray sal slam uma intaa kadibna yubaashiruhaa waxa weeyaan wuu la istimtaaci jiray saas weeyaan istimtaaca iyo muxuu ahaa inuu la fara ciyaaro ayuu nabiga samayn jiray sal ll ly slam dhib ma lahan meesha dhiigumaan la ogol in loo dhawaado xadidka laba boqol iyo lix iyo sideetanaad waa xadid saxixa qala imam nasai aleh raxmat akhbarna isxaaq ibn ibrahim alxandari ibn rahawey weyan qaala anba'ana jariir ibn cabdilxamid adabbi wa hiqatun ninba waa eh, thabt can mansuur ibn almuctamir isna waa saas oo kale can ibrahim ibn yaziid annaafici hiqatun thabtun yursil can lswad ibn yaziid annakaci waa muhadramun hiqa can caishat wuxuu ka wari radi allahu tan ardaha qaalat waxay ti caisha kaanat waxay ixdaana midinaga idaa xaadat markii xayd uu ku dhaca e amaraha rasulula nabig al wuxuu fari jir sal slam an tattazira inay hosgunta xirato uma intaa kadibna yubaashiruna nabigu a mubaashiroon jiray sal slam oo istimtac ayuu la samayn jiray xadiidka laba boqol iyo toddoba iyo sideetanaad waa xadii saxiixa waa xadiidka u dambeeya insha allahu tacala cashirko xadidka cashirka u dambeeya weeyaan eh, qaala imam nasayi aleh raxmat akhbarna alxarith ibnu miskiin qira'atan aleyh wa an asmac xarith ibnu miskiin waa ninka soo marnayo alimaam anasai si aan toos ahayn oo cilmi ugu qaadan jiray waa tii aan horay usoo sheegnay an alimaam anasai eh, isaga oo dharka eh, rasmiga ah officialka waxaa loo yaqaano rasmiga oo dadka eh, madaxda iyo dadka eh, shaqaalaha dawladda iyo ay xirtaan dhar noocaas isagoo xiran ayuu alxaarith ibn miskiin oo qaadi ahaan jiray oo muxuu aha dawladdan isku yar dhacsan yihiin ayuu usoo galay isagoo maxalu taxdiid isagoo jooga markaasuu muxuu ahaa eh, sir ninkan waa jaajus lagu soo dhexgeliyey markaas u canaanta fiijiyey markuu fiijiyey marka wuxuu ahaa alimaam nasaa albaabka iyo kaadka intuu ufadhiista ayuu cilmi ka dhegeysan jiray arrinta habka ugu qaatana waa cadayna wuxuu leeyahay akhbarana alxaarith ibnu maskiin qira'atan caleyh wa an asmac isagoo lagu dul akrina ana aan maqli ayuu leeyahay yani waan ka maqlay toos amaba anigaa kudul akri ma dhahaya alayhim raxmat ullahi jamiican waxay tusinaysaa alimaam anasai waraciisa iyo xalaamarannimadiisa an ibn wahb cabdillahi ibn wahb waxa weya hiqatun thabt can yunis ibn yaziid alayli waa hiqa wlayth ibn sacd imaam ahli misr weeyaan hiqatun thabt ibn shahab maxamed ibn shahab zuhri can xabiib mawla curwa xabiib oo mawla curwa ibn zubayr uu xureeyey he rawaa lahu muslim wa kana qalil xadiid imaam muslim ayaa mxuu ahaa usoo wariyey oo muslim mxuu ah eh, saxiiis eh, rag isaga u ku jira eh, ruwaadiisa ay ka mid yihiin lakinahu qaliil lxadiid can abihi aabihi wuxuu ka wariyey hay xabiibka abihi wuxuu ka wariyey hay can budayata budaye budayadaas waxaa weeyaan waa haweeney waa maqbula qaarna waxay yidhahdeen laha suxba yani nabigeena sal l slam way aragtay iyadoo muslimad ah ay qaar qaban weeyaan wa kaana layth layth ibnu sacd almasri wuxuu dhihi jiray nadbata magaceeda meeshaan eh, budayata la yidhi nadba ayuu dhihi jiray nadba ayuu dhihi jiray weyaan mawlaati maymuna maymuna bint alxarith ayaa xuraysay radia allahu ta an ardaha lmuminiin can maymunata waxay ka warisay um lmuminiin radia allahu ta an ardaha qaalat waxay tihi maymuna kaana rasul rasulka wuxu sal slam yubaashiru lmar'ata haweeneyda ayuu muxuu ahaa la istimtaac jiray ama la far ciyaari jiray ama la baashaari jiray in saxa tacbiir yubaashi lmar'ata oo min nisaai haweenkiis ka mid ah wa hiya xaaidun iyadoo xayd qabto idaa kaana calayha hadduu dusheeda ahaaday izaarun hoosgunti yabluqu gaaro ansaafa alfakhidayn labada bawdiya bartamahooda gaaro iwa rukbatayni labada jilbood gaara muxtajizatan bihi iyadoo dhaxda ku adkaysay oo waxaa weeyaan dhiiggii iyo muxuu ahaa mandiqadaas oo dhanba si fiican u asturtay iyadoo ah ayuu nabigeena sala allah alay slam haweenaydaas uu la mubaasharoon jiray la baashaari jiray la dhaqmi jiray laakin galma meesha eh, ma taalla weyaan intaas ayaan kusoo kobayna cashirka hada wallahu aclam w sal la w sl abdi rasul